بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu uhi mualifku raximah llahu tacaala faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa mubdilaat salaa waxyaabihii salaada burinayay Eh, laakiin mubطilaadkii keliya kagama hadlaye wuxuu raacinayaa laba arrimood oo kale mid waa mide wuxuu ka hadlayaa sutrat lmusalli qofkii tukanayey sutradii uu ku tukanayey ee hortiisa u dhigayay ayuu ayadna tilmaamay oo sunantii salaada ka mid ah eh, waxaa kale oo sheegay waxyaabaha salaada loo karaahaysto ama makruuhaat sala haddaba saddexdaa shay buu kaga hadlay mubdilaat salaa iyo sutrat lmusali iyo makruhaat asala tabdulu way ku burtaa salaadii binutqi bixarfayni laba xaraf in eh, lagu hadlo aw amase xarfin xaraf xarafkaasoo mufhimin wax fahansiinaya wakadaa saasoo kale maddatun mad ayay ku buraysaa madkaasoo bacda xarfin xaraf gadaashii dhacay filasaxi wejka asaxnimada bada haddaan qabanin salaaddu waxay ku buraysaa hadalkii haddaba hadalkaas waxa weeye ama luqada carabiga ha ahaado ama ayu luqa uu qofkan uu ku hadlayo ha ahaado wuxuunba hadduu qofkan ku hadlo waxa weeye hadal lagu magacaabo salaaddii way ku buraysaa maxaa u yar ay ku buraysaa salaaddu waxay ku buraysaa laba xaraf hadduu ku dhawaaqo labadaa xaraf ama macno ha sameeyaan ama macno yaysan yeelanin macna hadayna hadday leeyihiin waxaa wey miaalkiisu inuu qofkii dhaho qum qum hadda waa waa laba xaraf qaaf iyo miim laakiin macnay faa'idaynayaan waxa wey istaag haddii macno ayna samaynayn labadaa xaraf maalan min iyo can iyo fi waxa wey xuruuf aan macno samaynayn salaadda way ku buraysaa hadduu hadalkaas ha u hadlo limaslaxati salaa salaada maslaxadeedii maalan imaamkiisiibaa sahwiyey oo tasbiixdii wax ku fahmi waayey markaasuu hi istaag ama fadhiiso imaamkiisuu tilmaamayaa limaslaxati salaad uu hadlayaa way ku buraysaa salaadii waxaana daliilu ah inay salaadu ay ku burayso hadalkii qowlkii zayd bn arqam uu yidhi saxaabigaasi salaadda ayaan ku dhex hadli jiray buu yidhi ilaa ay ka soo degto aayaddan waqumuu lilaahi qaanitiin marka waxaan la faray buu inaan aamusno oo waxaan laga reebay hadalkii rawahu muslim saxaabi kaloo yidhahd mucaawiya ibn xakam assulami ayaa wuxuu idhi nabiga calayhi salaatu wasalaam la tukanaya ayaa nin baa hindhisay asxaabtii ka mid ah dabeetana waxaan ku idhi buu ihi yarxamuka allah faramaani ilqowmu biabsaarihim isoo eegay buuhi oo indhihiigu soo tuuray markaasa waxaan idhi buu idhi waa ukla ummaah maa sha'nakum tanduruuna war hooyaday gablankeediie maxaad iga eegaysaan buui fajacaluu yadribuuna biydiihim calaa ra'aytuhum yusamituunii sakatu waxay guda galeen buuhi inay gacmahoodii ku garaacayaan buydihooda markii aan arkay inay aamusinayaan ayaan iska aamusay buuhi dabeetana nabi calayhi salatu salaam markuu tukaday ayaa wuxuu yidhi buuhi ina hadihi asalaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas salaadan oma suubado shay ka mid ah hadalka dadka balad u fiirso xadiikan muslim baa wariyey bal lafdiga u fiirsa nabig alay slam ka caddaray shayun min kalaami innaas waxa weeye waa nakira fii siyaaqi nafyi yani salaadan haba yaraatee wax dadka hadalkiisa ka mida oma subado wuxuu doonaba ha ahaado marka cumuum bay faa'idaynaysaa nakiradaas siyaaqi nafyi dhacdayoo labadii xaraf waxay ka mid yihiin hadalkii dadka sidaa darteed salaaddii way burinayaan hadday macna ay samaynayaan waxaa la mida ah labadii xaraf hal xaraf oo macno samaynaya sida ml oo kale qi hadduu dhaho qi waa ficil amar oo min alwiqaayati ilaali weyaan ci min alwacyi bay ka timaadoo weele weyaan fi min alwafaa'i bay ka timaadoo oofi weeyaan wahaakada way burinayaan waa hal xaraf laakiin macno samaynaya waxaa la mid ah mad ka dambeeya xaraf maalan madku wuxuu noqdaa alif ama waaw ama ya buu noqdaa a hadduu dhaho ama i ama uu waxa wey mad ayaa la socda waxa wey salaadii way ku buraysaa maxaa yeelay madkaas waa xaraf xaqiiq ahaan xaraf ayuu maarata u taagan yahay marka laba xaraf ayuu qofkii ku hadlay waxaa la isweydiin karaa nuxaadu waxay leeyihiin hadalku waxa weeye waa wixii macno faa'iideeye qofka dhagaysanaya uu ka faa'iido faa'iido taama halkana waxaan idhi laba xaraf hadduu ku dhawaaqo labada xaraf xataa macnaba yaysan samaynayn baba hadduu dhaho qofkii ama tata dee salaadday ku buraysaa waxaa weeye istilaaxaas muxaadu khaas u yahay ee laakiin cinda alfuqahaa wax kasta oo lagu dhawaaqo hadal wey hadduu laba xaraf ba yahay laba xarafba hadduu ka kaco hadal buu soo gelaya walasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye ana tanaxnuxa tanaxnuxii iyo wadaxika qosalkii iyo walbukaa oohintii iyo walaniina taahi iyo wanafka afuufkii in dahara haddii uu ku soo daahiro ama kusoo muuqdo bihi waxyaabahaan soo sheegnay xarfaani laba xaraf batalat salaadii way buraysaa wailaa haddii kale oo laba xaraf ka soo muuqan falaa salaadii ma burayso tanaxnuxu waxaa weeye qofkii inuu dhaho <clears throat> tanaxnuxaas iyo daxikii qosolkii iyo oohintii iyo taahi qofkii uu taahayay iyo waxa way afuufkii oo afka hawadu ka afuufayay haddii laba xaraf ay ka soo daahiraan waxyaabahaasoo idin laba xaraf haddii waxa wey ka soo baxaan salaadda way ku buraysaa haddiise laba xaraf ka soo daahirinna kuu buri mayso maxay laba xaraf hadday ka soo daahiraan dee hadal bay markaa noqonayaan tanaxnu wuxuu isku bedelayaa hadal qosolkii saas o kale hadal buu isku bedelayaa oohintii saas oo kale taahii saas oo kale hadal ba isku bedel hadi laba xaraf laga laga dareemo laakiin laba xaraf haddayna ka soo daahirin dee markaa hadal ma noqonayo salaadda ku buri mayso mualifku wuxuu cabiray daxik waxaa kaa baxay tabasumkii dhoolla caddayntii qofka hadduu dhoolla caddeeya soo salaadda ku jira salaadiisii ma burayso yucdaru waa lagu cudurdaarayaa qofkii tukanayey fii yasiiri lkalaami hadalka kiisa yar in sabaqa haddii uu ku hormaro lisaanu carabkiisii hadduu ku degdego oo usan u qasdin aw amase nasiya uu hilmaamo asalaata salaad inuu ku jiro aw amase jahila uu e, garan waayo taxriimahu xaaraamnimadiisa ka jaahil yahay waa goor markuu jaahilnimadiisa lagu cudurdaarayo inqaruba haddii uu soo dhowaado cahduhu e, cahdigiisa bilislaami islaamka macnaha waadhow hadduu soo islaamo weeyaan laa kaiirihi laakiin hadalka kiisa badan loogu cudurdaari mahayo sidaba filasaxi wadka asaxnimada badan wuxuu kuleeyahy mualifku hadalka yar qofkii waa loogu cudurdaari hadduu hadal yar ku dhawaaqo isagoo tukanaya waase goorma saddex xaaladoodba waa lagu cudurdaari haddii carabkiisa uu ku degdego se unu qastin maalan waxbaa la weydiiyey qof tukanaya ma waxaasaa samaysay markaas wuxuu ihi haa ama maya dabcan muusan u qastin inuu hadlo laakiin carabkiisii baa soo dhaafay markii uu hadlay kadib uu dareemay inuu hadal ku dhawaaqay marka sabkulisan baa lahaa hadalkaasoo kale waa hadal aada u qasdin oo carabkii ku soo dhaafa taa waa lagu cudurdaari haddii salaadda uu iloobo inuu salaad ku jirana waa loogu cudurdaari haddii uu ka jaahil yahay inuu waxaani xaaraan yahay hadalkii na waa loogu cudurdaari laakiin markii jahliga lagu cudurdaarayo inuu hadalkani xaaraan yahay salaadda dhexdeeda lagu hadlo waa hadduu yahay qof waadhow soo islaamay in qaruba cahdu biislaam waa qof yani zamankiisii uu soo islaamay u dhow yahay oo mar dhow islaamay qofkaa wey laakiin hadalka kiisa badan qofkii lagu cudurdaari mahayo hadalka kiisa badan lagu cudurdaari mahayo waxaa daliil waa ah qofkii in e, haddii e, uu salaada inuu ku jiro uu ilowsan yahay lagu cudurdaaraya hadalkii Eh, xadiikii saxiixayn ku sugnaa min xadiidi abi hurera abu hurera radi allahu tacala canhu ayaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaana tujiyey salaadii duhur ama salaadii casr waa shaku raawi dabeetana nabig alay sla slam laba ragcadood markuu tukaday ayuu salaaddii ka baxay uu salaamu naqsaday sahwu nabigu salaam naqsaday dabeetana wuxuu yimaaday buu yidhi khashabo ama loox masaajidka yaallay dabeetana uu cuskaday oo ku iilaystay dhabankiisana wuxuu saaray gacantii kaanahu adbaan waxaad moodaa nabig ala sl inu calaysan yahay markaasaa nin yidhaahdo ama lagu naanayso dulyadayn gacma dheere ayaa wuxuu yidhi aqasrat sala ya rasul ma salaaddii baa la gaabiyey am nasiit ma salaadii baa la gaabiye oo rubaaciyadii baa laba ragcadood laga dhigay waxii baa soo degay mise waad ilowday markaasaa nabigu ala sl slam wuxuu ku yidhi asxaabtiisii dulyadayn wuxuu leeyahay masaxda axaqu maa yaquulu dulyadayn masaxda inaad macnaha laba ragcadoodna tukaday qaaluu waxay dhaheen nacam waa sax oo laba ragcadood baad tukatay markaasuu nabig alay sla intuu istaagay ayuu labadii ragcadood u laabnaa ayuu tujiyey asxaabtii dabeetana markuu salaaddii dhammeeyey ayuu sujuudu sahwi la yimid ku sugan saxeenka marka xadiidkaas waxaa laga qaatay qofka hadduu isilmaansay inuu salaad ku jiro oo markaa uu hadlo inaysan salaadiisu ka buraynin nabiga alay sl markuu hadlayey wuxuu moodayay inuusan salaad ku jirin asxaabtu markay hadlayeenna waxay moodayaan in salaadiiba la soo gaabiyo oo la nasakhay marka labadooda macduuriin bay ahaayeen nabiga alay sl iyo asxaabtiisaba markuu mualifku leeyahay aw jahila taxriimahu inqaraba cahdu bilislam waxaa kaa baxaya qof waddanka islaamka joogay oo eh, yani aan maaragtay soo islaamin oo dee waddanka islaamka in badan joogay qofka lagu cududaari bahaya marka inuu ka jaahil yahay in hadalku xaaraan ku yahay salaada ilaa inuu yahay m qof meel fog oo baadiyaha ku noolaa oo culmo aysan joogin kaana waa lagu cudurdaaraya waaya laakiin hadalka fara badan loogu cudurdaari maayo qofkii hadal fara badan hadduu hadlo waxa weeye camdi iyo sahwiba waxa weeye lagu cudurdaari maayo maxaa yeele salaada hay-adeedii buu kala goynaya qofka hadduu badan sheekeeyo hadlo de waxa wey hay-adii salaada ayaa meesha ka baxaysa markaa salaaddiis way buraysaa si kastaba wafi tanaxnuxi wayucdaru waxaa qofkii lagu cudurdaarayaa fi tanaxnuxi e, tanaxnuxi ayaa lagu cudurdaarayaa iyo wanaxwihi wixii la mid ah soo sheegnay sida quficii iyo hindhisadii iyo waxa weeye oohintii wix la midka ah lilhalabati qofkii haddii waxyaabahani ka haalib noqdaan oy waxa weeye uu iska kari waayo iska celin kari waayo wa tacaduri alqiraa'ati iyo qiradii inay qofkii ku cuslaato oo awoodi kari waayo inuu qur-aankiiba akhriyo oo faatixadii akhriyo Eh, ilaa inuu tanaxnux la yimaado mooyaane laljahri koruqaadidii qirada ee eh, hadday suuroobi weydo loogu cudurdaari maayo inuu tanaxnux la yimaado fi lasaxi wadka asaxnimada badan eh, qofkii haddii uu tanaxnux la yimaado <clears throat> hadduu dhaho oo isla markaa tanaxnuxaasi waxuu u qasdaya ma ahee waa wax ka haalib ah qofkii rinaxya haysa ama waa qof xanuunsan oo waxa wey tanaxnuxii waxawey iskama karayo qof xasaasiyad haysa maalan ama lerji qaba ama waa qof maaragtay qufacayo dee hargab uu hayo isla markaana hindhisa iyo qufac badan la imaanaya oo laba xarafna waxa weeye waxa uu la imaanayo ay ka soo daahirayaan ama waa qof waxa weeye oo hinti ay ka tanbalatay oo hindi isku celin karin oo markaa laba xaraf oo hintiisa ay ka soo muuqanaysa wixii ka badan waa lagu cudurdaari xaalaadkaas lilalabati wayaaba ka qaalib noqdeen qofkii oo waxa weeye isagu muusan gaabinin sidoo kale hadday qiradii waajibka ahayd qofkii u suroobi weydo faatixadii buu akrin kari waayeba uu xayoobtay dabeetana faatixadii kuma dhawaaqi karaba marka wuxuu u baahday inuu tanaxux la yimaado sidee cunihii u furmo taasina dhib ma leh oo qofkii waa lagu cudurdaaraya qiradii waajibka ahayd wayaan qiradii sunnada ahayd tanaxnuxoo la imaan mahayo Ehm, sidoo kale tahudka haduu atixyaadka arin kari waayo inuu tanaxnuc la yimaado mooyaane waa lagu cunutaari atixyaadki waa rukni laakiin jahri inuu qiradii kor u qaado hadduu u baahdo tanaxnux la imaan maayo tanaxnux maalan imaamkii dadka tujinayay ayaa qiradiisiibaa gaabatay oo cunihiibaa xoogaa yar xidhmay marka hadduu tanaxnux la yimaado codkiibaa u furin oo kor buu u qaadi karaa markaa tanaxnux la imaan maayo hadduu la yimaado waan eegaynaa markaas lagu cududaari maayo hadduu laba xaraf ay ka muuqato salaadiisii way buraysaa haddii laakiin eh, laba xaraf aysan ka muuqan salaaddii kama jabayso waaya maxaa yeele markaan daruuro ma jirta leen jahrigu waa sunno eh, maarata waajib ma ah walasaxu wejka asaxnimada badana tanaxnuxa tanaxnuxi iyo wadaxika qosalkii walbukaa hintii walaniina iyo taahi iyo wanafka afuufitaanka iyo dahra bihi hadday kusoo daahiraan xarfaan laba xaraf ay ka soo muuqdaan batalad salaaddii way buraysaa wa ilaa haddii kale falaa ma burayso oo laba xarf haddayna kusoo muuqanin wayucdaru waa lagu cudurdaarayaa fii yasiiri lkalaami hadalka kiisa yar in sabaqa lisaanuhu waa haddii carabkiisii uu ku degdego isagoon u qasdin aw amase nasiya salaata salaaddii uu iloobaba inuu salaad ku jiro aw amase jahila taxriimahu waxaa inuu xaaraan yahay hadalkii uu ka jaahil yahay in qaruba cahduhu waa haddii waagiisu uu kusoo dhawaaday ama zamankiisu uu soo islaamay bil islaam islaamka hadduu kusoo dhawaaday oo waadhow uu islaamnimada soo galay qofkani waa qof dee aan waxba baranin oo jaahil ah laa kaiiriya hadalka kiisa badan loogu cudurdaari mahayo sinaba wafi tanaxnuxi tanaxnuxi ayaa qofkii lagu cudurdaarayaa wanaxwii wixii la midka ahaa lilhalabati waxaanay haddii qofkii ka haalib noqdo wa tacaduri اlqira'ati ama waxa weeye qiradii qofkii ay u suuroobi weyda inuu qirada akhriyo markaa inuu tanaxun la yimaado waa lagu cudurdaari xataa haddii laba xaraf ay ka muuqdaan liljahri laa tacadu liljahri koruqaadidii qirada loogu cudurdaari maayo qofkii inuu qiradii kor u qaado haddii uu awoodi waayo inuu tanaxun sameeyo mooyaan fil asaxi wajka asaxnimada badan walow ukriha qofkii haddii lagu dirqiyo qofkii tukanayay cala alkalaami hadal inuu hadlo haddii lagu dirqiyo batalat way buraysaa salaadii fi adhari qowlkii adharka ah qofkii haddii lagu durqiyo inuu hadlo oo maalan xabad baa lagu qabto waxa la yidhahda waa lagu dili asagoo salaada ku jira ama hadal dabeetana uu hadlay salaadiisii way buraysaa oo qofka dawaabaa la durqiyay siday salaadda uga buraysaa anigu ma dhahayno wuu dambaabay qofkan waa macduur dee laa yukalif llahu nafsa illaa wasca qofkani maadaama uu mukrayahay waxa wey ila iskama dambaabayo laakiin salaadii way burtay maadaamau he hadal la yimid waaya midda kale ikraaha noocan kale waa naadir naadir weeyaan sidaa waxa weye qofkii salaaddii way ka buraysaa haddii lagu dirqiyo wala ogtahay qofkii haddii lagu dirqiyo cala alkalaami hadalkii oo marka uu hadlo batalat way buraysaa salaaddii fi ladhari qowlka adharkaa walow nataqa haddii uu ku dhawaaqo binadmi lqur'aani qur-aanka cibaaradiisii ama lafdigiisii hadduu ku dhawaaqo biqasdi tafhiimi fahansiin qasadkeedna oo ugu dhawaaqo ka yaa yaxyaa khudi lkitaabka sida inuu kale yaxyow kitaabkii qabso oo qaado in qasada haddii uu u qasdo macahu tanfiimka maciisa fahansiinta maceeda hadduu oola qasdo qiraa'atan qur akhrin hadduu u qasdo lam tabtul salaadii buri mayso wailaa haddii kale oo uusan u qasdin yani qur-aan akhris uusan u qasdine tafhiim keliya u qasday ama waxba uma qasdinba badalat markaa salaadiisi way buraysaa qofkii haddii ku dhawaaqo wax ka mida qur ku dhawaaqay isla markaana wuxuu u dhawaaqay inuu qof uu wax fahansiiyo isagoo salaaddii ku jira maalan wuxuu akhriyay yaa yaxya khudi yaxyow kitaabka qaado aayadda marka markuu ahrinayay qofkani wuxuu u qasday inuu qof wax weydiistay maalan inuu alaab qaatoo kale ama kitaab qaatoo kale ama shay guriga ka mid inu qaato war alaabtan ma qaataa markaasa wuxuu ihi yaa yaxyaa khudi lkitaab manaha qofkani wuxuu raba inu qofkan fahansiiyo alaabta waan kuu fasaxay qaado ama maalan qof baa doonay inuu soo galo gurigii dabeetana wuxuu ihi udkhuluuha bisalaam iyo wixii la midka ah hadduu qur-aan akriyo islamarkaana qur-aankan uga jeedo qofkan wax ku fahansiiyo waan eegaynaa tafsiil ku jira haddii fahansiintan uu ola qastay qur yani qur uu qastay inuu ahriyo fahansiinna uu qastay labadaba uu qastay markaa salaaddii buri mayso waaya uu qasdo fahansiin keli ah oo uusan qur-aan akhris u qasdin ama waxbaba uusan u qasdinba markaa salaadiisu way buraysaa maxaa markaas qur-aan ma noqonayo waxaan akhriyay wuxuu noqonayaa hadal aadamuhu ka hadlaan oo kale ayuu noqonaya maadaama qur-aanku markuu qur-aan noqonayo waa inuu qofkii qur-aannimo u qastaa ila luqada carabiga qofku dhihi karaya yaxya khud ilkitaab waa kalaam carabi ah marka hadduu qur-aan u qasdin buu qur-aan noqonaya lakin hadduusan qofku qur-aan bu qasdin dee markaa qur-aan noqon mahaya hadal uu qofkan ku fahansiinayo weyan kula hadlayo kula khidaabay marka hadalkii caadiga ah sida salaadda ugu buraysay ayuu ugu burayaa marka afar suura meesha taalla afar suura ayaa masalada ku jirta laba salaad way ku buraysaa labana kuma burayso laba ku buri mayso oo waa haddii uu qur-aan u qastay keli ah qur-aanku yani hadduu u qastay marku yaa yaxya khud ilkitaab ku buri mayso iyo inuu u qastay qur-aan inuu akhriyo tafhiimna uu qastay qur-aan akhrisna u qastay fahansiinna uu qastay labadaa xaaladood salaaddii buri mayso laba xaaladoodna way ku buraysaa oo haddii uu qastay fahansiin keliah yaa yaxya qudilkitaab fahansiin keli u qastay way ku buraysaa salaada ama waxbaba uma qasdinba laa fahansiin walaa quraan waxba uma qasdin markuu yaa yaxya qudilkitaab lahaa qur-aanna uma qasdin fahansiinna uma qasdin labada xaalood way ku buraysaa maxaa yeele marka waxay noqonaysaa inuu qofkani eh, hadal uu ku hadlay aan qur-aan ahayn walwnada qofkii hadduu ku dhawaaqo binadmi qur'aani qur-aanka cibaaradiisii Ehm, biqasdi tafhiimi fahansiin qasadkeedna uu u dhawaaqo kayaa yaxya khudil kitaab waa inuu kale yaxyow kitaabkii qabso oo in qasadta hadduu ola qasdo macahu tafhiimka ama fahansiinta maciisa qiraa'atan qur-aan akhris lam tabdul ku maysa salaadiisii hadalkaas ama qiradaas wailaa haddii kale batalat way ku buraysaa walaa tabdulu salaadii ku buri mayso iyo waducaai ducadii ilaa an yukhaaiba inuu qof kula khiaabo mooyaane oo kula hadlo dikrigii iyo ducadii ka qowlihii sida odhahdiisa oo kale weeye licaadisinkii hindhisayii uu ku dhaho yarxamuka allah ilaahay ha ku naxariisto ku buri xuska alle subxaanahu wa tacaala iyo ducadii ku buri mayso maqsuudka salaada looga golleeyahay baaba dikrigi ilaahay ah waaqim asalaata lidikri laakiin waxay ku buraysaa haddii dikriga iyo ducadaas mualifkumuuna u keenin dikriga ducada inuu noo salaad aynan ku burin yani maqsuudkiisu taas maaha taa waa la garanaya dikriga ducada ina salaadu aynu ku bureen ee wuxuu rabaa inuu taa dambe oo ah dikriga iyo ducada haddii uu khiaab u adeegsado qof kula khiaabo markaa salaadii way ku buraysaa maalan qof hindhisay wuxuu ku yidhi oo alxamdu lilah marka qofkii kula khiaabay sooma ilahay ku naxariistoodi markaa salaada way ku buraysaa lakiin hadduu dhihi lahaa yarxamuhu llah ilahay qofkaa naxariisto markaa dee hadal ma aha yani khiaab asag kula khiaabay ma ahee waxa wey waa duco u ducaynaya basa marka eh, qof haddaad u ducaynayso maalan ilaahu aabbahay u dembi ilaahu hebel u dembi ilaahu hebel soo kada aad ku ducaynayso salaadda dhexdeeda allahuma kfir lahu allahuma caafihi allahuma dee qof maqabad u ducaynaysaa soo maaha dee taasi salaadii ku buri mayso ee waxa lagu diidaya waa maxay inaad ducadii aad qof kula khidaabto oo dahdo raximaka allah ilahay ku naxariisto yarxamuka allah taas waa khidaab hadal bay isku bedelaysaa waa kii saxaabigii hadda aan sheegin mucaawiya ibn xakim sulami markuu ninkii dhisu ku yidhi yarxamuka allah asxaabtii ay soo eegeen day waa ku inkirsa arrinkaas asna uu dareemay in maarata khalad ku dhacay marka taas waxay tusinaysa aysan banaanayn waayahay Eh, laakiin nabiga alayh salatu wasalam hadduu kula khiaabo u assalaamu calayka ayuha nabiy taasi salaadii ku jabi mayso nabig ala slam atiyaadka waa lagula assalaamu calayka ayaa leeyahay nabadgelyo dushaada ahaato sidoo kale ilahi subxaana wa tacala hadduu la khiaabo dhaho iyaaka nacbud dee taasi salaadii ku jabi mayso sakata haddii uu aamusnaado qofkii awiilan in dheer hadduu aamusnaado doora bilaa aradin ujeedala-aanna u salaada dhexdeeda lam tabtul buri mayso salaadii i aai wajkaa saxnimada badan qofkii hadduu in badan aamusnaado salaada dhexdeeda qur-aanna ma akrinayo adkaarna ma akrinayo ma ducaysanayo iska aamusan ama markuu taaganaa ha haato ama markuu rukuucsanaa haato ama markuu sujuudsanaa haato ama markuu atixaadka muddo ee uu iska aamusnaaday laakiin rukni qasiirah uuna aamuskaa soo dhexgelin rukni qasiirka waa maxay waa ictidaalkii iyo juluus bayna sajateynkii fadhiga udhexeya labada kuwa ayaga lama ogolo in la dheereeyo laakiin qiyaamkii iyo rukuucdii iyo sujuuddii hadduu in badan aamusnaado waxa weeye salaadii ku buri mayso xataa hadduu bilaa ujeeda iskaga aamusan yahay maxaa yeelay taasi wax u dhimi mayso qaabkii salaadu ay u dhacaysa ama hay-adii salaada yusanu waxaa loo suneeya liman naama qofkii ku yimaado shay-un wax salaada dhexdeeda wax ku yimaado ka tanbiihi imaamii sida inuu baraarujiyo imaamkiisii waidnihi inuu u fasaxo lidaakhilin qof soo gelay idmo soo soogal macnaha u ishaarayo waindaarihi ee digitaankiisa u digaya acmaa dhoole waxaa loo sunneeyaa qofkaas an yusabixa inuu tasbiix la yimaado dhaho subxaana allah wa tusafiqu lmar'atu haweenaydii sacabkiibay isku garaacaysaa bidarbi اlyamiini midigtii baabacadii midigtaas iyadoo ku garaacaysa calaa dahri اlyasaar bidixda dhabarkeeda iyadoo ku garaacaysa waay waxaa loo sunneeya qofkii uu shay ku yimaaday salaada dhexdeeda macnaha wax u baahan baraarujin u baahan ama odhaah u baahan sida matan oo kale imaamkiisi inuu baraarujiyo imaamkiisii baa sahwiyey dabeetna wuxu bahaya imamki inuu baraarujiyo sahwi ku baraarujiyo ragcad shanaad buu u istaagay imaamkii maalan ama qof soo gelaya oo albaabka garaacaya ayuu u idmayaa oo soo galleeyahay <coughs> oo marka wuxuu la imaanayaa subxaan allah tasbiixdii buu la imaanayaa subxaan allah buu leey ninkii sidoo kale haddii indhoole uu u digayo indhoole uu ka cabsan inuu god ku dhaco ama ceel ku dhaco ama halaq kusoo socduu arkay ama wuxuu arkaya gidaal inuu ku dhacayo oo jiidayo qofkii indhoolaha ahaa marka wuxuu doonay inuu baraarujiyo subxaan allah buu leey ninkii ragga ahaa amaa haweenayda waxay ku garaacaysaa baabacada gacanta midig dhabarka gacanta bidix saasay isku garaacaysaa ama cagsi baabacada gacanta bidix ayay dhabarka gacanta midig ku garaacaysaa ama labada dhabar bay isku garaacaysaa labada gacmood laakiin waxaa la didan yahay labada baabaco in isku garaaco taas laba iyada yani ma haboono oo taas waxaa loo isticmaalaa ciyaarta iyo dheesha iyo wixii la gadfay iyo lahwiga iyo waxaana waa cibaado marka lahwiyo lacib ma ahee ama saas ku garaacdo ama sidaas ku garaacdo ama sidaas ku garaacdo waaya ehm, arrinkaasna waxaa laga qaadanayaa xadiidkii nabigu yuri sal allahu alay waslam annaaba shayga fi salaatin falyusabbix wainama tasbiiqu linisaa muttafaqun caleyh qofkii uu shay ku yimaado salaadda dhexdeeda tasbiixa la yimaado waa ninka ragga ahaa subxaan allah hadho ehm, laakiin sacabku wuxuu u sugnaaday buu nabigu yuri alayhi salatu wasalaam dumarka dumarka iyagu subxan allah dhihi mahayaan acabkaas ayay garaacayaan walow facala haddii uu sameeyo fii salaatii salaadiisa dhexdeeda hayraha waxaan salaadii ahayn in kaana haddii uu yahay waxa uu sameeyey min jinsihaa salaada jinsigeeda yacni afcaasheeda wax ka mida ah yahay badalat salaaddii way buraysaa ilaa an yansaa inuu hilmaamo mooyaane wailaa haddii kale waxa uu qofkii uu sameeyey hadduusan ahayn wax afcaasha salaada ka mid ah fatabdulu kolkaa way ku guraysaa salaadii bikaiirihi afcaasha inteeda badan ku guraysaa laa qaliilii teeda yarse ku buri mayso waalkaratu badnidii bilcurfi caadadii ayaa lagu garanaya oo lagu xisaabinaya falkhuwataani labadii tallaabo aw idarbataani labadii dhufasho qaliilun wax yar weeye labadii tallaabo ama labadii garaac gacanta lagu dhufanaya lagu garaacayo waa wax yar waalaau saddexduna kaiir waa wax badan intawaalad waase hadday ay xidhiidho wuxuu ka soo hadlay hadalkii kalaamkii halkan wuxuu ku sheegayaa afcaashi qofkii haddii uu camal uu sameeyo salaada dhexdeeda camal fara badan camalkii baa marka mualifka labu kala qaaday inuu qofkii camalkan uu salaada ku soo daray ama kusoo biiriyay inuu yahay wax afcaasha salaada jinsigeeda ka mid ah oo waa maxay sida maalan rukuuc oo kale kuwa dheeraadu qofkii la yimid meel rukuuc gelin bu rukuuc geliyey ama sujuud dheeraadu la yimid ama qiyaam dheeraadu la yimid oo maalan salaad bu iskaga istaagay qofkaa way jabaysaa hadduu war yani wax noocaas yani afcaasha noocaas kale ee salaada waxa weye jinsigeeda ka mid ah, hadduu la way buraysaa ilaa inuu qofkan is yahay mooyaane hadduu ishilmaansan yahay waxa weeye eh, salaadiisii ma jabayso markuu u qasda lakin saladiis wa jabaysa maa qofkan uu ciyaaraya hadduu mar rukuuc dheeraadu la yimaado ama sujuud dheeraadu la yimaado ama qiyaam dheeraadu la yimaado dee qofkaasi waxa weye waa qof ciyaaraya oo salaaddii buu ku ciyaaraya marka saladisaas ku jabaysa lakin hadduu isfilmaansan yahay salaadiisii ma jabayso maxaa nabiga alayhi salatu wasalaam salaaddii duhur ayuu shan ragcadood tukaday shan buu tukaday dabeetna nabig alayh slam sujuud sahwi la yimid sujuudsahwi ayuu la yimid salaaddiina muuna sida saxiixayn ku sugan marka haddii ay salaaddu ay ku jabi lahayd shay ka ah afcaasha salaadda oo sahwi qofku u sameeyo nabiga calayhi salam salaadda wuu soo celi markuu ogaado inuu shan ragcadood tukaday salaaddii wuu soo celi lahaa lakin nabig alay slam muuna soo celiy laakiin haddii uu yahay waxaan uu sameeyey qofkii salaadda ku jiray wax aan afcaasha salaadda ka ahayn rukuuci sujuud iyo waxa ma ah waa sida socodkii oo kale socodka de salaada ma soo galaba darbiga garaacitaanka salaada afcaasheeda kamid ma ah ka markuu ka duwaya kii horeo ka waxaa loo kala qaadayaa wax badan iyo wax yar waxa badan salaadii way ku jabaysaa wixii yarna ku jabi wixii yarna ku jabi mayso waaya maxaa yeele waxa badan loo baahan mahayo waxa badan loo baahna inay daruuro ay keento bayan sida salaatul khoofka o kale salatul khoof qofkaas oo jihaaday o dagaal ku jira ama cararaya ayuu salaadii tukanaya de qofkaasi waa xaalad daruura wey taas laakiin salaadda caadiga ka hadlayna laakiin waxa yar wax laga yaaba qofkii inuu baahdo marka qaarkood inuu dhaqaaq sameeyo ama tallaabo inuu qaado ama inuu xarako yar uu sameeyo marka wix yaraa ku buuri mayso haddaba daabidka yani qaliilkii iyo kaiirkii loo kala saaraya waa maxay waa curfiga caadada dadka ayaan u laabanaynaa dadku waxay dhahaan waxani wuu badan yahay salaaddii ku buraysaan afcaashay dadku ma way yar tahay ku buri mayso asagaa tusaale ku siiy labada tallaabo qofka laba tallaabo qaado ama waxa weeye laba darbo uu sameeyo laba garaac waxa weeye salaaddii ku buri mayso labada lagu sheegayo ma inuu intuu lugna qaado lugna qaado hal tallaabo la xisaabin haddana lug kale lug ma taas waxawey lugtiiba tallaaba la xisaabinaya halka lug markuu qaado waa tallaabo tii kale markuu soo qaado lugtii kale u geeyo waa tallaabo marka laba tallaabo saas ku tallaabsada hadduu tu saddexaad ku daro waxaa wey salaadii way jabaysaa waxaan arkayna maanta dadka saf ka soo baxaya safka hore buuxinaya maalan imise tallaabay qaadan iska socdaa malaha afar shan tallaaba iska qaada lix tallaabo wala fiirsa marka eh, ishkaaliyad badan baa jirta marka salaadda waa ku buraysaa wixii laba tallaabo ka badan labada tallaabo waa lagu ogolyahay ile wax badan lagu yani labada tallaabo wax badan maaha tallaabo iyo laba iyo salaada ku buri mayse saddex tallaabo hadduu qaado xidhiidh ah oo xidhiidh ah salaaddii way jabaysaa laakiin saddex tallaabo hadduu qaado uusan xidhiidhinin oo intuu tallaabo qaado tii kale soo qaado dabeetana uu yar istaago xoogaa haddana tallaabo kale u qaado tii kalena uu qaado salaada ku buri mayso maxaa yeele yani lagu tilmaami mahayo ficil xidhiirsan oo fara badan lagu tilmaami mahayo way yani labadii tallaabee hore iyo labadii dambe way kala go-an yihiin faasil baa udhexeeya marka la isku tirin mahayo waaya darbaduna waa un la mid darbaduna waxa weya labadii darbo waxa weye qofkii salaada ka jabi maayaan laakiin saddex darbo hadduu sameeyo qofkii salaaddii way ka jabaysaa Eh, wuxuu mualifku yihi saddexdu way fara yihiin oo kaiir baa lagu tirinaya saddexdii tallaabo ama saddexdii darbo haddii ay xidhiidhaan qaydkaas haddaba muhiima xidhiidhkaasa muhiima haddiisan laakiin xidhiidhka uusan jirin dee markaas wax badan lagu tirin wa tabdulu salaaddii way ku buraysaa bilwahbati alfaaxishati bootintii foosha xumayd lalxarakaati dhadhaqaaqyadii ku buri mayso alkhafiifati ee fududaa almutawaaliyati ee xidhiidhka ahaa waa sida ka taxriiki asaabici fariisigu dhadhaqaajiyo fii subxatin tusbax markuu ku wardinayo inuu fariih dhaqaajiyo amase xakin xoqasho inuu fariih u dhaqaajiyo markuu xoqonayo fil asaxi wejka asaxnimada badan waxaa jira xarako weyn oo keligeed salaada jabinaysa waa haddii qofkii bootin uu sameeyo waba wuu boodo qofkii kor buu booday marka wabadaasi salaadii way jabinaysaa laakiin mualifku wuxuu ku qeyday faaxisha tii foo socday macnaha wadba foolxun iyo tu aan foolxunayn baa laga fahminaysato laakiin culimmadu waxay dhaheen yani wuxuu mualifku halkan ku tilmaamayaa in yani wasfigani waa kaashif oo ma aha qeyd ma aha wadba oo dhan way foolxunta qofka hadduu kor u boodo jidhkiisa dhan baa la dhaqaaqaya qofka marka salaadda way ku jiraysa ma aha yani qeyd ma aha oo wadba ayna salaaddu ayna ku jabayn ma jirto waayahay xarakaadka khafiifka ah leh laakiin ee xidhiidhka ah mutawaaliga ee saddex iyo wixii kasii badan ah salaaddii ku jabi mayso waa sida inuu farihii dhaqdhaqaajiyo oo kale asagoo markaa cukurkiisa aan dhaqaajinayn faraha keliya aan dhaqaajinaya oo muxuu dhaqaajinayaa wardi maalan tusbax wuu haystaa qofkii markaasuu farihii dhaqaajinaya isla markaa cukurkii ma dhaqaaqayo farta uma dhaqaaqaysa markaa salaaddii ku jabi mayso ama xoqasho meel buu xoqanaya qofkii cukurkii ma dhaqaajinayo cukurkiisaa ma leh ee faraha unbuu dhaqaajinayaa marka dhaqaaqa yarka ah salaada ku guri mayse waxaa la mid ah qofki inuu carabkiisa dhaqaajiyo ama waxa wey garalka indhaha uu dhaqaajiyo dibnihii inuu dhaqaajiyo waxaasoo dhan salaaddii ku buri mayso waayahay wasahw ficli ficilkii sahwigiisa ka camdihi bareerhkiisa unbuu la mid yahay kaskiisa fil asaxi sida asaxa ah wuxuu leeyahay ficilka sahwigiisa wuxuu la mid yahay camdigiisa bimacnaa wuxuu uga jeedaa mar haddii qofkii afcaalu la yimaado fara badan waxa weeye haddii uu camdi oo la yimaado afcaasha fara badan salaadda way ku buri lahayd sahwina waa uu la mid oo haddii afcaal badan iyo xarakaad badan qofkuu la yimaado isagoo isilmaansan salaadiisii way ku jabaysaa marka ficilkii hadduu mar badan yahay looma kala qaadin camdi iyo sahwi amdigiisii iyo sahwiisu waa isku mid bar hadduu badan oo salaadii labadaba way ku buraysaa sida amdigiisa ugu buraysa iyo sahwiisuna ugu buraysaa saas uga jeeda sida qofkii baa saddex tallaabo afar tallaabo shan tallaabo qaaday isagoo ishilmaansan salaadiisa ku jabaysaa sida camdigiisii ay ugu jabi lahayd ayay sahwiina ugu jabaysaa maxaa yeelay arrinkaasi waa arrin naadira midda kale afcaasha fara badan salaadii hay-adeedii ayay jarayaan waayahay khilaaf alasax wuxuu leeyahay ku jabi mayso mar hadduu sahwi qofkii uu la yimaado ku jabi mayso maxaa yeelay waxay la mid tahay ka camdi qaliilihi ayay la mid tahay waxaan soo derisnay xadiidkii dilyadayna soo tilmaamay nabiga alayhi salam xarakaad badan buu sameeyey nabigu u dhaqaaqo uu meel buu fadhiistay oo xarakaad buu sameeyey marka taas ayay cuskadeen mualifku awnawowi kitaabkiisa taxqiiq qowl kale u doortay iyo subkiba waayahay watabtul way ku buraysaa biqaliili lakli cuntada teeda yar ayay ku buraysaa qofkii biqaliil akli cunidda yar ayay ku buraysaa qofkii haddii cunto yar uu cuno qultu waxaan ila yakun inuu yahay mooyaane naasiya mid hilmaansan aw jaahilan ah ama ka jaahil ah taxriimuhu xaaraannimadiisa wallahu aclam waxay ku buraysaa cunidda yar qofkii hadduu wax yar uu cuno way ku buraysaa haddii uu u qasdo weeyaan oo markaa wax yar iyo wax badanba waxa weeye eh, salaada way ku buraysaa ilan cuntadu waxa weeyaan aad iyo aad bay uga hor imaanaysaa hay-adii salaada laakiin hadduu qofkii silmaansan yahay marka cuntada cunay waxa weeye eh, waa loogu cudurdaarayaa oo salaada ka buri mayso sidoo kale haddii uu jaahil yahay inay xaaraan tahay salaada dhexdeeda wax lagu cuno waxa weeye eh, ku buri mayso low kaana hadii uu kusugan yahay bifamhi qofka afkiisii sukaratun xabad sokora sukaratun waa xabad sokora oo fabalac marka uu laqo dawbaha dheecaankeedii baala salaadi way buraysaa fi asax wadka asaxnimada badan qofka afkiisi haddii xabad sokor ay ku jirto oo intuusa salaada gelinbu maalan xabad sokor afkiisi ku jirtay ayaa afkiisii ku milantay dabeetana maxaa yeelay qofkaas waaa lagu talinaya qof waxcunay de yani xabadaas korta haddii asagoo sooman uu la qilaa ee soonkii uu guri lahaa salaadiina oo lamid waay falow kaana haddii uu ku sugan yahay bifami qofka afkiisa sokaratan xabad sokaro fabalaca markaa uu laqoodowbaha dheecaankeedii batalat salaaddii way buraysaa filasax wajkaa saxnimada badan waayahay wayusanu waa loo sunneeyaa lilmusalli qofkii tukanayey ilaa jidaarin gidaar u tukanaya oo masesaariyatin tiir aw casan ama ul maqruusatin oo dhulka la qotoomiyey ama lagu turqay dhulkii aw amase basada fidiyey musallan wuxuu ku tukado sida oo kale aw amase khada jeexay qubaalata hortiisa liitin ka jeexay waxaa loo sunneeyaa qofka dafculmaari qofkii marayey hortiisa inuu iska riixo iska fogeeyo oo saxiixo wejka saxiixa waxaa weeye taxriimulmuruuri maritaankii ee xaaraantaha xilaydin kolka ayada ah malif wuxuu ka soo hadlay waxyaabihii salaada burinayay ee mubtalaadka ahaa qayb ka midoo dabcan mualifku sheegay muna wada sheegin ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa inay qofkii tukanayay musalliga ahaa ay sunno tahay inuu u tukado gidaan waa sutradii sutradii salaadda weyaan marka sutradii ayuu wuxuu u kala qaaday aar martabo aar darajay leedahay oo tartiibsan saa u kala horaysa martabada koowaad waxaa weeye hadduu heli karo gidaar inuu u tukado ama tiir labadaas oo isku mide eh, inuu gidaar ama tiir uu sutro ka dhigto waayahay martabada labada haddii gidaar ama tiir uusan haysanin inuu eh, hortiisii wax dhigo maalan sutrada hadda masaajidaan dhigno o kale ee khashabka ah ama uu wa dhulka haddii meel ciida uu joogo maalan ul uu dhulka uu ku qotramiyo ama uu dhulka ku duro sida nabig alay slam uu samayn jiray intuu waran yar qaatay waranka hortiisa lagu qotramin jiray markuu salaada uu ku tukanaya meelaha baadiyaha ama safrada taasina waxa weeye waa waa martabadii labaad martabada saddexaad waxa weeye labada martabee hore hadday u suuroo weydo inuu hortiisa wax dhigo maalan cimaamad uu ku tukanayo ama sijaayad oo kale oo hortiisa maarata u dhigto marka inta uu ku tukanayo istaagada ama marada uu ku tukanayo ayaa sutradiisii ah waay taa hadday suuroo weydo oo uusan haysanin waa martabada u dambaysa in hortiisa uu liitin ka jeexo dabcan de ugu suuroobayso goosh lagu tukanaye waa haddii meel ciida ku tukanayo oo xariiqin uu hortiisa xariiqo khata qubaalat marka xariiqintaas wuxuu noqonaysaa meeshii sutrada ayay u gelaysaa oo haddii laakiin u suuroo weyda waxyaalahan soo tilmaamay marka xaaladaas haddii qofkii uu la yimaado oo waxaasoo dhan uu sameeyo ama mid ka ah uu sameeyo dee gidaar u tukado ama tir uu tukado ama ushii dhulka lagu qatoomiyey ama istaagad u dhigto ama hortiisu xariiqo waxaa loo suneeya marka qofka hortiisa maraya inuu iska riixo hadduu qof isku dayo isagii sutrada intuu dhexaysa inuu maro inuu iska riixo ayaa sunno ah maritaankuna markaasi xaaraan buu noqonayaa horta sutradu inay sunno tahay aaadii fara badan bay kuso aroortay nabig ala sl slam kama tegi jirin sutrada lama sheegin hal xadii nabig ala slam oo caddaynaya in nabig ala slam bilaa sutro uu tukaday nabiga salaad kastoo uu tukanay sutro ayuu hortiisa dhigi jiray ama gidaar buu utukan jiray ama shaybu hortiisa dhigi jiray xataa markuu safro nabig ala slam wuxuu qaadan jiray murjin ama waran yar xarbadaas ayaa hortiisa la qutumin jiray oo uu ku tukan jiray laakiin in maraatibtan afarta ah loo qaybiyo waxaa daliil u ah xadiikii abu daawuud idaa salla axadakum falyajcal amaama wajhi shayan hadduu axadkiin uu tukanayo hortiisa shay ha dhigo fain lam yajid falyansib casan hadduusan helin ul ha qotoomiyo fain lam yakun macahu casan hadduusan ul haysan falyakhuda khatan liitin ha jeexo ama xariiq ha jeexo uma laa yaduruhu maa mara amaamahu markaas ma dhibayo wixii hortiisa mara waaya qofkii marka inu iska riixaa sunna ah hadduu qof uu sutradii asaga inta udhexaysa uu soo maro waxaana taa daliilo xadiidkii saxiixaynka ee bukhaari muslim ay wariyeen nabigu wuxu uhi alayhi salatu wasalaam haddii axadkiinu u tukado shay dadka ka asturaya waa sutradii dabeetana qof uu doono inuu hortiisa maro ha iska riixuu nabigu alay slam falyadfacu ha riixu fain abaa falyuqaatilu fainamaa huwa shaytaan haddii uu diido qofkii oo uu iska caabiyo hala dagaalamo nabigu alay slam waa shaytaane xadiidkaas muttafaqun caleyh wey marka qofka inaad iska riixdo waa sunn waa sunn culamada shaaficiga qaar baaba dhahaya waa waajib inaad iska riixdo maadaama qofkan uu dambaabayo marka qofku inuu markaa uu hormaro sutradii iyo qofki inta udhaxaysana waa xaaraan maxaa nabig wuxu uhi alayhi salatu wasalaam qofka hormaraya qofka musalliga ah, macnaa qofka sutra u tukanaya qofka hormaraya hadduu ogaan lahaa waxa dushiisa ah oo dembi ah waxaa markaas eh, inuu istaago afartan yani riwaayad qaar waxay caddaynayaan afartan sano inuu istaagnaan halkiisa ayaa uga khayr badnaan lahay inuu hortiisa maro makaana an yaqifa arbaciina khariifan khayrun lahu min an yamura bayna yaday marka waa xaaraan qofki inaad hormarto isagoo sutro tukanaya qultu waxaan idhi yukrahu waa la kahdaa aliltifaatu milicsiga ayaa la kahdaa laa lixaajatin xaaja la-aan qofkii inuu salaada dhexdeeda u daymoobo waa makruuh qofka asagoo salaada ku jira inuu midig ama bidix uu daymoodo waa waxaa weeye makruuh wey weliba wejigiisa ku daymoodo maaha laabta laabtiisa hadduu marjeedii salaaddii baa burayso de qibladii u ka jeesanayay waxa laga hadlaya waa wejiga indhahana maaha indhaha ayagu makruuh maaha inuu qofkii usaa yar jaleeco ilqoorka uu qof keen eego makruuh ma aha waxa makruuha ah wejigiisa inuu wejiga saa u jaleeco qofku saa dhaho ama uu sidaa dhaho salaaddii ku jari mayso laakiin xaaraanna ma ah laakiin waa makruuh nabigu alay slatu salaam arrinkaa wuxuu ku tilmaamay inay tahay xaditaan uu shaydaanku qofku ka xadayo salaadiisa ikhtilaasu yakhtalisu shaytaanu min salaati alcabd sida saxi buhari ku sugan mid kale khushuucdii ka soo horjeedaa waaya laakiin waa qofki hadduusan muraad uusan u jallaacayn haddii laakiin dani ay jirto daymadan keenaysa dee markaasi makruuh ma noqonayso maalan qofkii tukanay waa dumar ilmaheedii yaraa oo sariirta saaraa ayay ka warhaysaa oo dee eegaysaa bal inuu sariirta ka dhacayo in kale ama uu meel maarata meel khatara u gelayo taasi markaas makruuh ma noqonayso ama qofkii waxa weeye waxbuu iska eegayaa ama aduu lixaajati ma ba u keentay inuu daybadaa sameeyo ama waxbaa agtiisa ka qarxay ama waxbaa dhacay marka xusleey bal khatarta kuusoo socota iska eg dee taasi makruuh ma noqonayso nabiga calayhi salaatu wasalaam sida abu daawuud ku sugan bisisnaadin saxiix isagoo safar ku jira ayaa safar duulaan buu ahaa nabi ala salaam saxaabta mid ka mid ah ayuu u diray inuu gaar ka qabta asxaabta intoodii kale dabeetna nabig ala sl salata subax buu tukanayey halkii uu u diray saxaabigii u yidhi halkaa gaar ka ahayd meel gol ay ahayd halkiibu nabig alayh salaam uu kolba yani eegayey oo daymoonayay sida xadiiskaa uu caddaynayo intuu salaad tukanay o dhan nabig alay sl slam meeshii goshii uu saxaabigu gaar ka hayay ayuu eegay oo daymoonay marka taas makruuh maa hadday xaaje iyo muraad ay jirto waay wa rafcu basari arigiisii qofkii inuu koryeelaa makruuh ah. ila samaai cerkii inuu koryeelo iyado waa makruuh asagoo tukanaya qofki inuu cerka eego nabig wuxu uhi sal allah alay waslam maa baalu aqwamin yarfacuuna absaarahum ila samai fi salaatihim fashtada qawluhu fi dalika xata qaala yantahuuna can dalika aw latukhaafunna absaarahum bukhaari ayaa xadiiska wariya nabig wuxuu ley alay sla slaam maxay yihiin dadka salaada ayagoo tukanaya araggooda u koryeelaya samada nabig alay slam marka hadalkiisii baa ku darnaaday arrinkaasu aad buu arrinta u adkeeyey ilaa uu nabigu dhaho alayhi salatu salaam arrinkaa way iska daynayaan way iska daynayaan ama indhaha laga dafi doona indhaha laga sii qaadayaaba marka waa edab xumo qofki inuu samada eego maxaa yeelay yani addoon baa tahay inaad tawaaducdo ood ilaahay subxaana watacala ukhushuugaa lagaa baahan yahay ood hoos egto laakiin aad cerka egto dee aadaabtii salaada ayay ka hor imanaysaa waay wakafu shacrihi tintiisii qofkii inuu celiyo aw thawbihi ama maradiisii iyada waa makruuh qofkii inuu haddii uu leeyahay timo badan oo soo dhacaya markii uu tukanayo oo la sujuudayo inuu timihiisi celiyo waa makruuh ama cumaamad iyo go' waa yuhwiya qofka madaxa u saaran marka markuu sujuudo ayay la sujuudayaan oo gu cumaabada soo dhacayaan marka inuu gu celiyo ama cumaabada yar celiyo kulbad xagga dambe u celiyo waa makruuh nabig alayh sala salaam wuxuu ihi umirtu an asjuda calaa sabcati acdum walaa akufa thawban walaa shacra muttafaqun caleyh waxaa la faray inaan ku sujuudo toddoba xubnood ama toddoba lafood iyo inaanan celin maro iyo tintoona inaan celcelin oon ku mashquulin ayaa la faray buuri xikmada ku jirta waxay culimmadu nahyigaas waxa weeye in qofkii uu u diido tintiisii inay la sujuudo ama maradiisi inay la sujuudo waxa laftooda waa makhluuq makhluuqaadka ilahay ka mid ah yani shay kastoo dunida koonka yani ku sugan ilahi subxana wa tacaala wuu u sujuudayaa wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixu marka amaamadaada ha u diida hakula sujuudeen wadcu yadii gacantiisa inuu dejiyay ayaa makruuh ah calaa famihi afkiisa bilaa xaajatin muraad la-aan ayada waa makruuh qofkii inuu afka gacanta saaro markuu tukanayo inuu afkii uu gacanta uu ku celiyo oo uu maaragtay gacantii saaro waa makruuh maxaa nahyi baa kusoo arooray waxayna ka hor imaanaysaa baa la yidhi khushuucdii laakiin haddaysan xaajo jirin hadday xaajo jirto oo afka gacanta u saarayo markaa eh, makruuh ma noqonay sida hahaamsiga o kale qofkii wuu haamhaamsaday dabeetana gacantii ayuu af ku qabtay dabeet waa sunno nabig alay slam uuna faray haddii qofkii haamsaday inuu afkii uu gacanta saaro maxaa yeele shaydaankaa ku qosleeya qofka hadduu haa dhaho shaydaankii ayaa ku qoslay uu nabigu alayhi salaatu wasalaam marka haska celiyu nabigu alayh salam oo afka gacanta ha saaro waaya masalada waxay ku dabaqmaysaa kamaamaadka baalkan afsaabka loo yaqaana hadda waagi dhowtaan xeelna intii kororuu jiray masalada ku dabaqmayaa wa wadcu yadihi calaa famihi dee gacantii baa layihi wixii afka lagu xidho waa u la mid inuu dee afkii haddii qofka ku xidho dee taasna karaahadii way soo gelaysaa laakiin waa bilaa xaaje hadday tahay laakiin dee xaaja jirta soo maaha oo karoona iyo cudxanuuna iyo waxba laga qabsanaya marka karaaha ma soo gelayso maadaama ay baahi keentay oo qof kale dee xanuunu ka cabsanay waaya wlqiyaamu qofkii inuu ku istaago waa makruuh calaa rijlin hallug ayadna waa makruuh oo markaa takaluf baa ku jira qofki inuu hallug ku istaagsanaado salaadii tukanayo ayadosan wax dhibaato ah ama wax yani dan oo arrintaa ku kaliftay aysan jirin hadduu qofkii macduuru yahay oo lug baaba xanuunaysa oo lugta dhulka ma dhigi karo oo lug buu ku taagan yahay dee taasi dhib ma leh lakin waxaa la digaya inaad hallugu ku tagnaato waa makruuh wsalaatu inuu tukadaah makruuh ah aaqinan asagoo kaadii isku celinaya aw amase xaaqiman asagoo saxradii isku celinaya aw bixadrati acaamin ama cunto meelay taalo inuu ku tukado ayaa makruuh ah ama bixadrati acaamin meelay cunto ay joogto ay taalo salaadii in lagu tukadaa makruuh ah cuntadaasoo yatuuqu ilayhi uu u baahan yahay uu xiiseynayo qofkii inuu tukado asagoo kaadi isku celinaya kaadi baa qofkii haysa kaadidu isku celinaya markaasi waa makruh salaadaas sidoo kale hadduu saxaro isku celinayo xaaqinan waa hadduu kaadi isku celinayo xaaqiban bilba'na waxaa weeye saxaradii asagoo isku celinaya akhbataynkii waxaa la mid ah haddii uu neefta isku celinayo waxaa la yidhahdaa kaasina xaaziqan bizaa xaaziqan inuu maarata neefta isku celinayo ama xaaqiman inuu maarata kaadidii iyo saxaradii iyo wuxo dhan isku celinayo waaya adigu haddii uu isku celinayo waxyaabaha soo tilmaanay waa makruuh salaaddii inuu markaa sidaa ku tukado salaaddiisa way asaxaysaa laakiin dee fadiiladii ayaa dhaafaysa waxaa fiican qofku marka hore inuu suuliya galo oo uu kaadidii maaragtay eh, iyo saxradiiba uu iska soo maaragtay faaruqiyo dabeetana qalbigiisii oo eh, nadiif ah oo dee waxba yaraatay wax dadejinay uusan jirin inuu salaaddii sidaa ku tukadaa fiican markaasuu khushuucaya lakin qofkani khushuuci mahayade khushuucda meesha ka baxaysa xadratdacaamna waa saas kale waa makruuh inuu ku ag tukado cunto in ag taallo isagoo markaa cuntadii u gaajaysan oo baahi dareemaya cuntadaas u baahan yahay markaas iyada waa makruuh nabig alay slam wuxuu yihi laa salaata bixadrat dacaamin walaa huwa yudaaficu alahbathaan rawahu muslim macnaha salaad kaamila ah ma jirto qofkii uu ku tukanaya meel ay cunto taallo isla markaa waxaa la mid ah ayadna hadduu qofkii labadii ahbathayn waa kaadii saxradii haddii qofkii ay wuu iska celcelinayo hlahu yudaaficuhu akhbataan waaya waan yabsuqa qofki inuu tufo candhuuftii ayaa makruuh ah qibala wejhi xagga wejigiisa inuu ku tufo aw amase can yamiinihi midigtiisa inuu ku tufo ayaa ayadna makruuh ah qofkii eh, intuu salaada ku jiro musalliga ahaa waxaa makruuh ah inuu candhuuf ama xaako ku tufo midigtiisa ama qibla wejhi agga qiblada inuu tufo labada waa makruuh hadduu doono inuu tufo canuurti waxaa u bannaan inuu suu nabig alay slam noo tilmaamay inuu softi ama gu'iisa ama cumaamadiisa inuu ku tufo markaa isku jajabiyo taasi waa shay jaa-isa u bannaan ama inuu xagga hoose ku tufo hoostiisa ama dhanka bidix laakiin hortiisa inuu tufo ama dhanka bidix ku tufo waa makruuh nabig alay slam wuu nahiyay arrinkaas dabcan markaan leedahay hoos buu ku tufayaa ama bidixuu ku tufayaa waa meesha ciidda ah hadduu meel ciida ku tukanaya wayaan nabig alay slaam markuu arrinka tilmaamayay waxa weye wuxuu ku tilmaamayay masjidkiisi oo ciid ahaa lakin inay masaajidan hadda guglan yihiin waxa wey de inaad andhuf ku tufto dee taasi shay bannaanba ma aha de dadkii baad waswaasinaysa oo masaajid ka wasakhaynaysa waay nabigu wuxu uhi alayhi salatu wasalaam ida kana axadakum fi salaati fainama yunaaji rabbahu qofka haddii salaadu ku sugan yahay rabbigiisa ayuu la faqaya oo la koodayaa ee falaa yabsuqana bayna yadayhi walaa can yamiinihi dhanka hortiisa iyo midigtiisa toonayso candhuf ku tufin fain riwaayo kale waxay leedahay oo bukhaari uu wariyey faina can yamiinihi malakan xagga midig waxaa ka jira malak walaakin can yasaarihi xagga bidaxa ku tufo aw taxta qadamihi ama cagtiisa hoosteeda mana agga hoosa ku tufo waajib wawadcu yadihi gacantiisii inuu dejiyo ayaa makruuh ah calaa khaasiratihi kelidiisii inuu yani kelyaha qabsado ama labada gacmood baa ku wada qabsado ama hal keli ha qabto aya waa makruuh eh, haddaysan daruro aysan jirin ama xaaje aysan jirin maxayna nabiga alay slam arrinkaa ugu nahiyey naha rasuulu llahi sala allah alay waslam an yusalliya rajulu mukhtasara nabigu nahiyey qofki inuu tukado asagoo keliyaha haysta eh, muttafaqun calayh haddii xanuun uu jiro qofkii daruro ay jirto u keenaysa inuu kelyaha qabsado maalan waa qof waayeel oo dhabarku xanuunayo ama kelibaa xanuunaysa marka kelidii buu gacantaas uga haystaa taasi dhib male qofkaasi waa qof macduura wlmubaalagatu qofki inuu ku xeeldheeraado ama makruh ah fii khafdi ra'si madaxa foorarintiisa fii rukuuci rukuucdiisii qofkii inuu madaxa hoos u fooririyo markuu rukuucsan yahay waa makruh waa kaan soo tilmaamay markaan ka hadlaynay sifat salaa inay sunno tahay qofkii inuu madaxiisa ama luqintiisa iyo madaxiisa iyo dhabarkiisa uu simo ka safiixati inuu sida u simo sida xaanshida oo kale ayaa sunno ah nabiga calayh sl slam hadigiisana saasuu ahaa marka inuu madaxii hoos u raariciyo oo hoos u foorriyo waxa wey waa makruuh mualif wuxuu ka cabiray mubaalago yacni qofkii inuu ku xeeldheeraado foorrintii madaxa xataa hadduusan ku xeeldheeraanin waa la mid waa makruuh sida muctamadka ah xataa hadduu in yar foorriyo xataa waa makruuh waa inuu isku dayo inuu madaxiisii luquntiisi dhabarkiisaba u simo waaya nabig alay sl slam madaxa kor buuna qaadi jirin hoosna uma dhigi jirin markuu rukuucsanya sida caaisha ay tilmaamaysa radi allahu tacala canha wsalaatu salaadii baa makruuha fi lxamaami xamaamka dhexdiisa lagu tukanayay waariiqi jidka dhexdiisa wlmasbalati iyo qashinqubkii wlkaniisati iyo kaniisadii wacani libili iyo geela sabadiisii wlmaqbarati aaahirati iyo xabaashii daahirka wallahu aclam waxaa makruuha qofkii inuu xamaamkii ku dhex tukado salaadii waa makruuh maxaa yeele nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yihi alardu kulaha masjidun ila almaqbarati wlxamaam macnaha dhulka idili waxa weeye waa meel lagu tukado oo usubata in salaaddii lagu tukado markii laga reebo xabaashii iyo iyo suuligii ama xamaamkii waxaa kaloo makruuha ah in lagu tukado jidkii iyadna waa makruuh xera dhiigtiina waa la mid qashin qubkiina waa la mid meesha dadku ay qashinka qubayeen waa la mid kaniisadiina iyadna waa makruuh waa meesha ay waxa weeye nasaaradu ay ku cibaadaystaan macbadka yahuudina waa lamid maxayna shayaadiinta halkaa ku kulanta waa meel ilahi lagu shiri yeelay sabadii geela waa makruh lagu tukado sabadu waa meesha geela lagu ururiyo markii geelii eh, la waraabiyo qaybtii la waraabiyaba la geeyo wey intaan geelii laga dareerin halkaa ayaa saba layidhaahdaa marka iyadna waa makruh nabig ala slam wuxuu yidhi eh, ku tukada aigu meeshuu fadhiisto ama xerada ariga ku tukada laakiin ku tukanin nabigu ala slam buu geela sabadiisa maxayna shayaadiin baa laga abuuray geel waa laga yaaba qofkii inuu jiiro ama uu salaadii ka waswaasiyo khushuucdii qofkii inuu ka jiiraa laga yaaba waxaa la mida ah xerada geela xerada geela waa lamid ayadna ah waa makruuh iyo meel kastoo geel uu fadhiisto ayadna waa makruuh xabaashii in lagu tukado ayadna waa makruuh waa hadday xabaashu daahir tahay xabaasha daahirka ahna waa xabaasha aan la faagin weeye lakiin xabaasha haddii la faago oo waxa weeye meydkii waxa weeye bilankiisii iyo waxawey wiiisi uu dibadda yimaado markaas in lagu tukado markaasi de waaba xaaraan oo salaadii ku asixi mayso waayahay waxaa taa daliilu ah nabig alai salaam xadiidkii uu wariyey tirmidi wuxuu tirmidi noo tilmaamay nabig alai slam inuu nahiyey salaada lagu tukanayo todoba meelood masbaladii qashinqubkii iyo majzaradii xadhiidhigii iyo maqbaradii xabaashii iyo qaaricati dariiq jidkii iyo xamaamkii iyo macatin ibil iyo geela samadiisii iyo kacbada dusheeda xadiidkan laakiin dacfi ayaa ku jira axaadiid kale ayay naga kaafiraysa oo qayb ka mida ah waxyaabaha soo sheegay tilmaamaysa inay makruuhi tahay lagu tukado wallahu tacala aclam wsala allah waslama ala nabina mxamed